barbardhac iyo badin bafi kale lawhaa barbardhac iyo badin bafi kale lawhaa bilowgii adduunyada baratankii bilowdaakulan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho dhegeystayaal meel weliba aad joogtaan waa kowda oktoobar sanadku waa barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho waxaa ku dhegeysan doontaan qodobo ay ka mid yihiin kulmadii la ciyaaray waxyaabaha ugu waaweynee laga diiwaangelaynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta arsenal oo afar gooli waxba ay ku garaacda kooxda kubadda cagta benamus sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa kulankii xisaab badnaa ee dhexmaray kooxda kubadda cagta sbors iyo weliba kooxda kubadda cagta liverpool liverpool oo labii hal loogu garaacay laakiin liverpool way dagaalameen aad iyo aad ay u dagaalameen kooxda kubadda cagta liverpool laakiin ugu dambeyntii kooxda kubadda cagta liverpool waxaa lagu garaacay garoonka tottenham hotspur stadium oo markii ugu horreysay taariikhda garoonkan cusub lagu garaacay hadaba sidoo kaleet waxaynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta man city waxa weeyaan shalay kulmadii kooxii waaweynaa waa la garaacay sidama united man city iyo liverpool sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta madrid iyaguna hogaanka horyaalka laliigaha ayay gacanta ku dhigeen kooxda kubadda cagta jirona ayay saddex gooli waxbaay ku garaaceen sidoo kaleet waxaanu eegi doonaa napoli oo iyagu sanadkan doonaya marka inay difaacdaan isku deetaa talaaligi afar gool ayay ku garaaceen kooxda kubadda cagta leje sidoo kaleeto milan ayaa garaacday kooxda kubadda cagta lazio halka inter milan afar gool ay ku garaaceen kooxda kubadda cagta sanitana kulankii xiisaha badnaa u dhexeeyay kooxda kubadda cagta bayed munij iyo kooxda kubadda cagta arbi leipzig ayaynu eegi doonaa sidoo kale kulamada maanta jiro ayaanu eegi doonaa dhanka horyaalka talyaaniga yuventus iyo weliba atlanta ayaa wada ciyaari doona caawa toddobada fiidnimo sidoo kale roma iyo weliba kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo frosionan iyaguna way ciyaari doonaan kulanka sidoo kaleeto waxyaabaha ugu waaweyn ee laga diiwaangeliyo kulamadii la ciyaaray aynu eegi doonaa ku soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magalada muqdisho dhegeystayaal haddiian ku bilaabno barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho waxaanu ku bilaabeynaa kulankii xiisaha badnaa u dhexeeyey kooxda kubadda cagta liverpool iyo weliba kooxda kubadda cagta tottenham taageerayaasha kooxda kubadda cagta liverpool aad iyo aad ay uniyay jabsan laakiin waxay dareemayaan sanadkan in liverpool ay ku guuleysan karayaan horyaalka brimier leaga waa sanad kooxda kubadda cagta liverpool awoodooda inabaanan caadi ahayn liverpool markaynu eegno sanadii ugu dambeeyey tan iyo labada kun sagaal markii horyaalka ay ku guuleysanayeen ilaa hadda waxaad dareemaysaa liverpoolshii horyaalka qaadaysay inaad ad daawanayso ama aad arkayso sababtay tahay liverpool waxaad arkaysaa in sanadkan goolasha ay markaasi dabcan ay agtooda ka yihiin wax raqiisa ah ama wax micno aana lahayn oo inta badan waxaad arkaysa iyagoo xataa roose qaba xataa inay marka goola dhalinayan lakiin sidaasay tahayna ugu dambeyntii kooxda kubadda cagta tottenham oo kooxo waaweyn garoonkooda kusoo garaacday sida kooxda kubadda cagta man city ilaa chelsea sidoo kale man united ilaa kooxda kubadda cagta arsenal koox weliba oo horyaalka premier league ka ciyaartay oo kusoo garaacday garoonkan tottenham hosby stadium garoonkan waxaa la asaasay ama la dhisay labada tan iyo markaasina Eh, waxa weeyaan kooxda kubadda cagta liverpool waxay ku ahayd ambitin oo dhibcihii ugu badnaa ay kasoo qaateen ko jeer ugu dambeeyena ay la ciyaarayeen kooxda kubadda cagta sportsna waxaa weeyaan keliya hal jeer ayay markaa guuldaro kala kulmeen laakiin ugu dambeyntii tababarahan aadka u qiimaha badan ee eh, bedelay kooxda kubadda cagta sports ninka la yiraahdo eh, ninka la yirahdo Postecoglou wuxuu kooxda kubadda cagta sports uu ka dhigay koox caadiyan koox aad iyo aad u khatar badan koox laga cabsada Eh, koox markaasi dabcan goolasha ay dhalinayaan ay yihiin goolanina baanan caadi ahayn sidoo kaleeto waxa uu samaystay ciyaaryahaano markaa niyadda ka dilnaa oo tababarayaashii hore sida antoni conti iyo iyo tababarayaashii kaleeto kooxda waxa weeyaan ciyaartooydii qaarkood dilay ayuu dib u soo nooleeyey oo markii la eego ciyaaryahaanada sida benzuma iyo bebasar waxay ahaayeen ciyaaryahaanadii labo sano kahor kusoo biray kooxda kubadda cagta sporis sidaasi ay tahana saddexdiisna ugu dambeysay way joogeen kooxda eh, laakiin inta badan kulmadii ama kulmo badan maysan u ciyaarin lakiin xilli ciyaareedkan ciyaaryahaanadaasi waxay muhiim u yihiin kooxda kubadda cagta tottenham markaynu eegno james madison iyo waliba colofeski iyo waliba richardson iyo son waa ciyaaryahaano kaleeto aad aad u khatar badan oo markii la eego xilli ciyaareed qurux badan ku qaadanaya kooxda kubadda cagta tottenham haddaba ciyaartan haddaynu usoo laabano jordan colob haddii kulankaasi uu badin lahaa horyaalka brimier leaga Eh, waxa uu gacanta ku qaban lahaa oo gacanta ay ku heli lahaa hal dhibcood ayuu kaga qaban lahaa koxda kubadda cagta mancity oo sideed toban dhibcood leh hadii badin lahaayeen waxa weyaan koxda kubadda cagta liverpool fursad ayay u ahaan lahayd oo fursad aad u qiimo badan ayuu u ahaan lahaa sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta tottenham iyagu waxa weeyaan waa kooxda keliya xil ciyaareedkan Eh, markii la eego kulmada ugu badan ciyaarya kooxaha waaweynka qaabishay ama markaa la ciyaartay sida kooxda liverpool ma united sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta arsenal dhammaanba dhibce ayay kasoo qaateen markii la eego sidoo kaleeto spolis xil ciyaareedkan garoonkooda eh, markii ay ku ciyaarayeen saddex kulan ayay ku ciyaareen saddexda kulanba way ku badiyeen lix gool ayay ku dhaleen keliya garoonkooda lix gool laba gool ayaa loogu dhaliyay xilli ciyaareedkan kooxda ugu fiican garoonkooda kooxda kubadda cagta oo xilli ciyaareed badan ku qaadanaya garoonkooda astovilla saddex kulan ayay garoonkooda ku ciyaareen oo saddexduba way badiyeen waana kooxda ugu badan goolasha ugu badan dhalisay sidoo kale liverpool waa kooxda kaleeto eh, sagaal gool ku dhalisay garoonkooda masity oo kale iyaguna sidoo kaleeto newcastle iyo bretor iyo tuttenham dhammaan kooxahaasi waxay yihiin kooxaha xil ciyaareedkan garoonkooda ku qiimo badan oo garoonkooda wacdaro ka dhigaya sidoo kaleeto kooxo waxaa jira kulmada banaanka aad iyo aad ugu fiican waana kooxda kubadda cagta ganars xil ciyaareedkan dhammaan saddexdii kule ugu dambeysay banaankaay ku ciyaarayeen saddexduba way badiyeen lix gool ayay ku dhaliyeen ilaa ay xilli ciyaareedkana ama ilaa hadda ma jirto koox aanan arsenal ahayn oo aan garoonkooda wax ka baxsan ama banaanka ilaa hadda waxa weyaan ma looga dhalin hal gool xataa ma loogu dhalin lixdi saddexdii kulagu dambeysay saddexda way badiyeen lix gool ayay ku dhaliyeen wax gool goola ah laguma dhalin sidoo kaleetana markaynu eegno eh, xilli ciyaareedkan marka liverpool iyo iyo koox kubadda cagta sports waa laba kooxood markaasi dabcan aad u khatar badan xilli ciyaareed qurux badan qaadanaya laakiin ugu dambeyntii bosdogogl waa uu garaacay kooxda kubadda cagta liverpool laba gool iyo hal ayaa lagu garaacay son ayaa bilaabay goolka waad rigelson ka caawiyay gagbo ayaa goolka labaad dhaliyey oo goolka barbaraha fandaj ayaa ka caawiyey sidoo kaleetana ciyaarta gebagebo markay maraysay oo liverpool waxa weeyaan xaalad daran qabsatay oo jones ciyaarta qeybta hore lix iyo daqiiq laga saaray diego jotnal laga saaray lixdan sagaal daqiiqo waa dareemi karta lixdan daqiiqo ciyaartana waxay dhammaatay boqol iyo daqiiqado lagu daray ilaa daqiiqo marka ugu yaraan tutham waxay haysteen fursad aad u qiimo badan liverpool way kaga badin karayeen haddii fursadoodii ka faa-ideysan lahaayeen markii la eeg weeraan afar gool ilaa saddex gool ay kaga badin karayeen laakiin liverpool waxaad arkaysaaba xataa haddii rose ay qaadatay oo laba rose ay qaateen inay dagaalamayeen markaynu eegna iyagoo markaasi dabca roosihi qaatay lix labaatan daqiiqo goolka barbaraha goodi gagba ayaa keenay sidoo kaleeto waxaa ilaa hadda laisku haystaa goolkii uu dhalinayay ninka lagu magacaabo luis diaz oo ciyaarta markaa laba iyo hal ka dhigi lahayd laakiin goolkaasi waa laga diiday oo luis diaz goolkii dabcan uu dhaliyay ilaa haddana waa laisku haystaa oo qolada eega ingiriiska waxay leeyihiin waynu ka dhaaligelinaynaa kooxda cagta liverpool maadaama qaladaad ay dhaceen laakiin koley dhibca hadda lama soo celin doono laakiin liverpool waa la raaligelinayaa tababara yordan colob waxa uu shaaca ka qaaday in kulankan waa kulankiisii ugu darnaa ama kulankiisii ugu xumaa oo dhanka garsoorayaasha markii la eego wuxuu leeyahay waa kulan eh, macalimiinta ama garsoorayaasha ay iga soo horjeedeen in aan dhibco qaato liverpool ahaan ayuu leeyahay tababare yordan colobe markaynu eegno sidoo kaleeto yordan colob ciyaaryahanadiisa sidaa ninka lagu magacaabo macalister iyo sabasulia way dadaaleen mow saalax waa dadaalay godi gegbo waa dadaalay los dia sidoo kaleeto xataa gomes iyo weliba ninka lagu magacaabo matib inkasta ongool iska dhaliyay laakiin matib waxaweyn isaga xataa waa u dadaalay kabtan virgil fandaj isagana aad yaad ay u dadaalay alison sidoo kaleeto badbaadin cajiib ah ayuu sameynaya haddaba taan waxay ka dhigan tahay in la garaaco koox kubadda cagta liverpool liverpool xil ciyaareedkan ambiitinkoodii waa lasoo afjaray oo waa la garaacay liverpool waxa weeyaan dhammaan kulmadii ugu dambeysay horyaalka bermeliga ay ciyaarayeen inta badan way guuleysanayeen oo dhibco badan ay qaadanayeen liverpool waxaynu ognahay tan iyo kooxda kubadda cagta macity imarat stadio markii u booqanayeen kowda april xilli ciyaareedkii hore oo kulankii afar gool iyo lagu garaacayay liverpool oo mow saalax gool koowaad uu bilaabay kadibna alfares iyo kevin debrune iyo ikay gundogan iyo jack ay goolashay dhalinayeen marka kulankaas ayaa guuldaro ugu dambeysay laakiin ugu dambeyntii kooxda kubadda cagta sports ayaa soo afjartay in ka badan shan iyo toban kulan oo horyaalka brmeliga oo ay kooxda kubadda cagta liverpool ay aan biitin ay ahayd soo afmeeray ugu dabeytii waxa weeyaan sportsna sanad qurux badan ayay qaadanayaan markaynu eegno koxda kubadda cagta sports waxa weeya sanadkan xataa way sameyn karayaan inay kugu guuleysan karayaan horyaalka premier league inkastoo horyaalka bilow yahay laakiin sanad qurux badan ayay qaadanayaan tusaalahaan oo kale liverpool ayay laba iyo garaaceen waxay arsenal ay laba iyo laba ay la galeen oo shifil ayay labayahal ku garaaceen oo baaliya shan gool laba ku garaaceen sbors weyaan laba gooli waxba ayay ku garaaceen kooxda kubadda cagta banimus waxay laba gool ku garaaceen kooxda kubadda cagta united oo barenford ayay labay laba la galeen tan xilli ciyaareedkan marka waa kooxda xilli ciyaareedkan waxa weeyaan aadka u dagaalamaysa sidoo kaleeto sbors waxay ka mid tahay xilli ciyaareedkan kooxda e goolasha ugu badan dhalisay waxaa jira kooxda xilli ciyaareedkan goolasha ugu badan dhalisay waa kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo aston villa oo xilli ciyaareedkan sideed iyo toban gool la lisay horyaalka bermeliga sidoo kaleeto waxaa jira koox kale oo aad iyo aad u khatar badan oo markii la eego newcastle iyaguna sideed iyo toban gool ay dhaliyeen mancity toddobiyo toban gool tottenham toddobiyo gool ay dhaliyeen marka xilli ciyaareedkan spors waxaa kamid tahay kooxaha ugu badan golashii ugu badnaa dhaliyay sidaas ay tahayna kooxda kubadda cagta spors waxaa ka tegay xilli ciyaareedkan kayn oo ku biira kooxda kubadda cagta bayr munich marka spors inaba caadi maaha waxay ka dhigantahay hadda horyaalka brmeliga mansita iyo hal dhibcood ku hogaamineysa oo tottenham ayaa kaalinta labaad ku jirta saddexaad arsenal ayaa ku jirta liverpool afaraad astonvilla shanaad bremford lixaad bareto weyaan ilaa westham oo toddobaada marka kulanka soo socdana waxaa wada ciyaari doona mancity iyo arsenal arsenal oo waxa weyaan iyagu hadii ay guul ka gaaraan mancity oo spors dhibco lumiso hogaanka horyaalka brmeliga iyaga ayaa qaban doona marka wadabaatii liverpool waxa weyaan xaaladooda ma sahlan laakiin liverpool waxaa dareemaysaa in sanadkan ay dagaalami karayaan sanadkan liverpool waxaa laleeyahay way dagaalami karayaan haddii aysan horyaalka bermele ku guuleysan liverpool waxaa leeyahay kaalin labaad waa banaan ama kaalintooda labaad waa banaanka ilaa sababta liverpool oo roose qabtay oo markii laega laba roose laga siiyey laba ciyaaryahanoo muhiima waxa weeyaan weeraan labaatan daqiiq soddon daqiiq ka maqnaayeen koox kubadda cagta liverpool marka waxaa leeyahay liverpool sanad qurux badan ayay qaadanaya laakiin waynu arki doonaa haddii kulamada soo socda breyton ayay la ciyaari doonaan waa breyton weyaan ayay la ciyaari doonaan oo breyton garoonkooda ku booqan doonaan marka koley kulamada waxay noqon doonaan kulamo kaleeto oo xiiso badan sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta masity iyaguna waxa weyaan ugu dambeetii waa lasoo afjaray shalay waxaa jira laba kooxood oo abitin markii laga reebay spores iyo waliba arsenal laakiin masity iyaguna waa lasoo afmeeray sidoo kaleetana kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo liverpoolna iyagana waa la soo afjaray marka masitigana guuldaro xanuun badan ayay kala kulantay koox kubadda cagta wolfis hagaag markaan haddaynu eegnana eh, waxyaabaha kale macity haddaynu eegno haddaba kooxda kubadda cagta macity eh, iyagu waxa weeyaan eh, dhaawacyada ayaa markaa sii xanuunjinaya waxaynu ognahay kooxda kubadda cagta macity benadi silva rudri oo laba kulan sii ganxanaan doona inkastoo hadda hal kulan arsenal kulanka soo socda uu maqnaan doono sidoo kaleeto ninka lagu magacaabo ciyaaryahanada kale sida benadi silva oo markaa kasii dhaawacan gifindebruniya marka waxa weeyaan mancity iyagoo sanadkan waxaa loo maraya dhanka xidigaha eh, dhaawacyada marka keligooda maaha oo waxaynu ognaha kooxda kubadda cagta arsenal xataa dhaawacyo badan ay jiraan inkastoo eh, eh, ciyaaryahaanadoodii muhiimkaa soo laabteen laakiin kooxda ugu badan dhaawacyada dhagaadiyey waa kooxda kubadda cagta chelsea iyo weliba kooxda kubadda cagta united siiba chelsea waxa weeyaan ugu yaraan kow ayaa ka maqan marka laakiin waxaad arkaysaa kooxda kubadda cagta mancity ciyaaryahaanada u fadhiya waa ciyaaryahaan aan laga filaynin in marka isbedel ay sameeyaan tusaalahaan kale jag oo xil ciyaareed xun ku qaadanaya oo mancity waxaa leeyahay xilli ciyaareedka markuu dhamaad waxaa laga yaabaa inuu ka tago kooxda waxaa jira ciyaaryahan layihahdo oxor bob oo ciyaaryahan daayara kilvin philips aan waxba laga filayn kuwa kale waa iska difaacayo sida gavardiol rico lowis sergio gomez stephen ortega iyo weliba ninka lagu magacaabo scott carson dhammaantooda waa waxa weyaan kuwaan bedel bedel waxa weyaan aan qiimo lahayn weyaan laakiin markii ciyaaryahanadaadii sida kevin dubrunia waxaweya rodriga ku joogaan benadi silva iyo kursiga keedka kuu fadhiyo fulfoodin ciyaaryahaanadii muhiimkaha ah. marka waad dareemi kartaa marka inkastoo qulian alfares waxa weyaan booska kevin dubronia uu buuxinayo xilli ciyaareed qurux badan ku qaadanaya kooxda kubadda cagta mancity oo xilli ciyaareedkan shan gool ayuu siiyey kooxdiisa mancity saddex gool ayuu u caawiyey isagoo saddex gool laliy saddex caawino uu sameeyey horyaalka premier leaga laba gool champions leaguena haysto marka ciyaaryahankan isagu waxa weeyaan aad iyaad ay u dadaalaya laakiin haalan waxa weeyaan isagu kulan waa uu fiican yahay kulanna ma ficno xil ciyaareedkan toban kulan uu ciyaaray sideed gool ayuu dheliyey xil ciyaareedkan toddoba kulan uu ciyaaray sideed gool ayuu dheliyey marka isagoo james leaga waxauu dheliyey isagoo hal caawin ayuu haystaa marka mancity marka waynu arki doonaa sanadkan laakiin mancity waxay rabeen rikoor inay gaaraan markii ugu horeysa taariikhda kulan oo horyaalka brime leaga inay guuleystaan waa toddoba kulan weyaan horyaalka brime leaga inay guuleystaan hadda kahor labada kun shantii ayaa chelsea ayaa sameysay todoba kulan xiriir guuleysan laakiin way qaadeen xilli ciyaareedkaasi chelsea horyaalka brmeliga masitin haddii ay qaadi lahaayeen haddii markaay badan lahaayeen waxaa la helaa calay lahay mar walba masiti iyagu ma laga shakin karo waa koox inabaanan caadi ahayn waxa weeyaan masiti xilli ciyaareedkan toddoba kulan ayay ciyaartay lix ka ah way badiyeen hal kulan ayaa la garaacay toddobiiy gool ayay dhaliyeen shan gool ayaa laga dheliyay marka masiti waxa weeyaan wolfis ayaa labayaal ku garaacday markaynu eegno ciyaaryahanka robin dias ayaa gool iska dhaliyay laakiin goolkaasi wuxuu ahaa gool inabaanan caadiyeyn oo ciyaaryahanka lagu magacaabo peter reneto ayaa banoni intuu kasoo qaatay qeybta dhexe banoni ciyaaryahanada eh, masiti waxa weeyaan ag sida nathan aki iyo ruben dias iyo kadib ayuu goolka on goolka iska dhalinay ruben dias marka eh, kadibna alvares ayaa banoni aada u qurux badan oo farakiga dhaliyey kadibna waxa weeyaan waa bolisdoon weyaan kadibna ciyaaryahanka lagu magacaabo hinjan wan ayaa goolka guusha keenay lixdan iyo lixdii ciyaarta markay maraysay waxaana ka caawiyay ciyaaryahanka lagu magacaabo mathias kunha laakiin kooxda kubadda cagta wolfas inaba caadi mehen oo ciyaaryahankoodii hore ninka lagu magacaabo mathias nunes oo wolfas ka tirsanaa mar walba uu kubadda u mar walba banoonigu qabsado way ku hoorinayeen taas ayaa keentay in xataa qeybta hore ciyaarta markay dhammaatay qeybta dambe wakambida waxa weyaan ciyaaryahanka la fadhiisiiyey ciyaaryahanka mathias nunes muddo ayuu u kooxda cagta ee wolfis waa shan iyo labaatan sano jir dhashay toddobiyo labaatankii agosto kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii ahaan waa brazil laakiin lashahaan wuxuu haystaa wadanka bortuqiiska xil ciyaareedkan soo qaateen kooxda kubadda cagta man city oo lacag dhan lixdan milyan ah. iyagu wolfis waxay kasoo qaateen kooxda kubadda cagta sporting labada kun labaiyo laakiin ciyaaryahankan waxa weeyaan barashar badan ayaa saarnaa halka matio covjigna waxaa weyaan isagu banooni badan uu lumiyey halka sidoo kaleetana ee ciyaaryahaanka kooxda kubada cagta masjid u ninka loogu magacaabo kelvin philips ay taageerayaasha masjidda durbaaya falagaadeynayaan yeelihii ninkan waxaanu jeclaan lahayn in la iibiyo gebi ahaanba marka mansity oo iyaguna waxa weeyaan muddo dhowr iyo toban kulan oo aysan dhibco lumin oo markii la eego ayaa ugu dambeyntii dhibco lumisay oo wolfis ayaa laba iyo hal ku garaacday iyadoona kooxda kubadda cagta wolfis ay ka mid tahay kooxaha markii ama markii mansity ay booqataba garoonka lagu magacaabo belonks stadium waa melananks stadium weeyaane inta badan garoonkan dhibaato ayuu ku yahay tobabare yordan colob marka inta badan waa lagu soo garacaa garoonkan markii uu imaado aad iyo aad ayuu naacoon yahay markuu booqanayo laba garoon waana garoonka melananks stadium iyo garoonka restal balase ku ciyaarto iyo garoonka sports stadium saddexda garoon uu aad u nacab weeyaan marka mancity iyagu labayo hal lagu garaacay markan waxaynu eegeynaa kooxda kubadda cagta ganars ganars iyagu waxa weeyaan way guuleysteen waa kooxda keliya oo tobsigiska loo yaqaano oo todobaadkan markii chelsea aan weli ciyaarin laga reebo waxa weyaan waa sporis iyo arsenal waa kooxaha london waxa weyaan way wada badiyeen haddaynu eegno koox kubadda cagta arsenal afar gool iyo waxba ayay ku garaaceen kooxda kubadda cagta banimus marka taageeryaasha arsenal way welwalsanaayeen niyadda waxay ka dhahayeen bukaaya saa ka maqan diglaras waa uu maqan yahay william saliba xataa shaki ayaa jiray laakiin markay arkeen eh, shaxda bukaya saka iyo diglan rice iyo william saliba taageerayaasha aad iyo aad ay u qanceen oo ay farxeen oo william saliba iyo weliba diglan rice iyo bukaya saka waxaa looga cabsanayay in kulankan ay seegi karayeen laakiin ugu dambeyntii way imaadeen oo markii la eego bukaya saka isagu waxaa weyaan goolkooda isaga ayaa bilaabay kabtid kadibna martin odigad ayaa goolka kale oo gol kula dhaliyay kadibna key ayaa goolkiisii ugu horeeyey ganes u dhaliyey kadibna white ayaa ugu dambeyntii uga shabay sagaashan balaa saddex daqiiq lagu daray marka arsenal iyaguna saddex gool ilaa afar gool ayay kaga badiyeen kooxda kubadda cagta banmus waxa weeyaan arsenal kulanka soo socdana waxay u baxayaan kooxda kubadda cagta mancity kulankan wuxuu noqon doonaa toddobaadka soo socda kulan aad aad u xiiso badan kulan lagu dagaalami doono horyaalka ee eh, bermeliga arsenal labada kulan soo socda ama labada kulan kusoo wajahan waa laba kulan aad aad u halis badan oo macity oo ay ciyaari doonto kadibna arsenal iyo chelsea marka kulankan chelsea iyo arsenal oo kulan xiiso badan inkastoo chelsea waayadan ay ka jajaban tahay oo chelsea waxa weeyaan oo xaaladeeda iskan iska fiicneen laakiin waa kulan xiiso badan waryaalkan waa cusub yahay koley waanu arki doonaa kulankaasi haddii arsenal ay badin doonto ama haddii chelsea ay badin doonto marka kulanka soo socda todoba maalin kadib sideeda octoobar kulan xiise badan garoonka emarat stadium waxaa soo booqan doona beb guardiola laakiin beb guardiola inta badan aadayd ayuu u jecel yahay arsenal inuu markaa dhibca ka qaato tan iyo xil ciyaareedkii labada kun iyo toddobiyo tobankii ama tan iyo bilowgiisii hore horyaalka bermeliga ninka lagu magacaabo beb guardiola inta badan arsenal waa uu garaacay waa uu garaacay waa uu garaacay marka waynu arki doonaa hadii arsenal iyaguna ugu dabeytii ay soo hafjaraan ama ay ka faa-iideysan doonaan ciyaaryahaanada ka maqan macity sida ninka lagu magacaabo kevin debronia joan stones benardi silva ciyaaryahaanada kale xataa arsenal waxay rajeynayaan kulankaasi inuu usoo laabto ninka lagu magacaabo martinelli marka arsenal tababarahooda wuxuu leeyahay michael arteta wuxuu leeyahay arsenal waa kooxdii ugu qiimaha badneed waa kooxdii ugu khatarta badneed waan ama kooxaan soo leeliya kooxdii ugu khatarta badneed ayuu leeyahay michael arteta marka michael arteta aad yaday ugu faraxsan yahay kooxdiisa in xil ciyaareedkan ay wacdareynayaan sanadkan wuxuu leeyahy wax badan ayaan rajeynayaa in horyaalka bremeliga meel fiican inu ka gaarno dhanka kale kooxda kubadda cagtama united waxa weyaan weli ibtilayaa haysataa oo iyo aad ayay u kooxda kubadda cagtama united marka taageerayaashooda waxay leeyihiin waxaan rajeyn doonaa in tababarahan la ceeriyo hadda manchester united waxay ku farxayaan warka ah waxaa la ceeriyey ama gebi ahaanba waxaa kooxda laga ceeriyey michael ninka lagu magacaabo eh, tobabar eric tanhag sababtay tahay tobabar eric tanhag waa macalinkii ugu horeeyey taariikhda manchester united waxa weeyaan oo markii la eego xilli ciyaareedkan markii la ciyaaray toddoba kulan afar kamid ah la garaacay marka manchester united oo ah kooxda ugu weyn ama kooxda ugu ama kooxda ugu khatarta badan horyaalka premier leaga ama kooxda ugu koobka badan taariikhda kooxaha kale oo marka dareemi kartaa in afar kulan la garaacay toddoba kulan keliya xilli ciyaareedkan waxaa dhiman dhowr iyo soddon kulan ayaa dhiman soddon iyo kulan ayaa u dhiman manchester united marka soddon iyo kulan marka iyagoo todoba la ciyaaray afar ka mid la garaacay marka waa dareemi kartaa ray hodson waa macalinka keliya taarikhda laleeyahay shantii jeer ugu dambeysay garoonkan uu booqday ambitin ayuu ahaa marka macalinkan isaguna inaba aanan cadi ma aha oo ray hodson aadeed ayaa loo crystal balas tusaalahaan kale afartii jeer ugu dambeysay oo la ciyaarayeen kooxda kubadda cagta ee ma united waxa weeyaan horyaalka waa ambitin oo iyagu waxa weeyaan dhibco badan ay ka qaateen kooxda kubadda cagta ee manchester united marka manchester united waxa weyaan xaaladooda iyaguna ma sahlana oo manchester united waxa weyaan shaxdoodii way wanaagsaneed sida ninka lagu magacaabo kasamiro mont iyo xataa amribad waa uu ciyaarayay lindolof iyo faren iyo daylot iyo ninka lagu magacaabo onana iyo balesteri iyo bruno fernandes marcos rashford iyo weliba ninka lagu magacaabo hogeland xataa hogeland iyo bruno fernandes way dhamaysteen ciyaarta marka eh, goolka xilli ciyaareedkan ama goolka anderson uu ka dheliya shan daqiiqo ayay kooxda kubadda cagta crystal balas ay ku badiyeen markaynu egno manchester united dhammaan waxay ahayd xilli ciyaareedkan waa kooxda crystal balace waxay ku sameeyeen baasas ka badan xilli ciyaareedka intaay sameeyeen tusaalahaan kale total baaska ay sameeyeen manchester united kulanka wuxuu ahaa todoba baas ayay sameeyeen lix boqol afartan ka mid a ah way dhammaystireen halka crystal balace laba ay sameeyeen boqol ay markaa dhameystireen marka waxay ku tuureen shuudad gaaraya ilaa iyo labaiyo shuud marka lix toban koorno ayay ku heleen bosithinka boqolkiiba toddobaatan iyo sideed dhanka manchester united ayy ay ahayd oo manchester united ayaa ku wanaagsan hadda boqolkiiba laba iyo labatan marka manchester united way ciyaartay laakiin ugu dambeydkii crystal palace ayaa garaacday oo kooxda kubadda cagta crystal palace ayaa guul guul gaartay dhan kale jeruna saddex gool ayaa lagu garaacay oo real madrid hogaanka horyaalka iyaga ayaa haya dhanka talyaanigana kulamadii xisaab badnaa napoli waxay ku garaaceen kooxda kubadda cagta leji afar halka milan iyagona laba gool iyo waxba ay kaga badiyeen kooxda kubadda cagta lazio Show Key. weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markan waxaanu eegaynaa falaqeyntii waxyaabihii ugu dambeeyey laga yidhi ee kulmadii shalay la ciyaaray liverpool aynu ku bilaabeynaa cabdicasiis siciid bayreed soo dhowow kubadda cagta liverpool taaka ayaa loo dhigay adigu waxaad saadaalinaysayba in markaa liverpool taaka loo dhigay sidoo kale mancity saadaalintaadi waxay noqotay mid aad iyo aad wanaagsan bal soo dhowow waxyaabaha laga diwaangeliyey sidoo kale kooxda kubadda cagta liverpool waxyaabihii dee wax kaarkaarkii waxyaabaha eh, waa mahadsantahay cabdirashiid eh, runtii waxa ka dhacay garoonka tunam hosba wax la yaabay ahaayeen ciyaar aad loola yaabay runtii xamaasadeeda lahayd mm. Eh, liverpool waxaad u malaysaa in kaarka loo yaqaano red kaarka ama kaarka gaduudan ay u qaateen sidii markaa dee macaawine camal oo laba xidig oo muhiim ahaa laga siiyey inkastoo red kaarka laysku raacay inuu sax ahaa hmm. balse markaan eegno natiijada ciyaarta horta kulley dhibcihii waa laga qaatay liverpool oo gool daqiiqadii ugu dambeysay ciyaarta uu iska dhaliyey matib ayay guuldarro markaa ay kasoo qaateen garoonka kooxda tottenham hosbar tottenham guulay u qalantay gaartay hmm. inkastoo aada loogu dhaliilaya inaysan dhamaystir badan lahayn maadaama sagaal ciyaareen ay ku ciyaareen kooxda liverpool oo laba xidig oo muhiim ahaa redkaar laga sii difaacna ay ku jireen dhamaystirkoodan uusan fiicneen marka anugu maano labada rooso waxaa isku raaca in ahaayeen roosooyin ay u qalmeen xidigihii la siiyey joota dhowr maraa loo digay isagoo jaallo qaba iyo intaan jaalaha la siin ka horba horuu kasoo galay waa de taakal wuxuu galada cajiib ahaa oo makhatar ahaa sidaasuu roos ku qaatay sidaasoo kale xidiga kale ee liverpool ee bilowga ciyaarta la siiyey isagana dee uu ku nastaba xidiga lugtiisa intuu saaray lamana ogola hadda v a r waxaa lagu soo kordhiyey red car waxa la yihahdo aan hore u jiri jirin <laughs> marka xidiga haddii lug markaasba ibala aado ama e, lugtiba laamato qofku red car u qaadanaya laakiin waxaa la raacay cadurshiid e, si markaan u eegno goolkii louis dias inuu gool saxa ahaa oo onside gool u ahaa uusan offside ahayn hmm. maadaama ay sinaayeen labada labada xidig ee daafac ah ee tottenham iyo sidoo kale louis dias baas qurux badan uu dhiibay xidiga mo salah hmm. si fiican uu dhamaystira louis dias marka waxaa dhacala leeyahay cabdirashiid isfahamdarro dhanka garsoorka hmm. iyo garsoorka qaybta gudaha iyo qaybta v a r-ka ah. qaybta v r waxaa la sheegay mid ka mid a ah garsoorayaasha v inuu yiri jek camblet waa dhamaystirma macnaha jekinka oo ula jeedo isagu marka marnaba muusan filaynin in la diiday goolka oo garsoorka dhisalowid wuxuu u qaatay in goolku gool yahay balse la hubinayay hmm. sidaasuu marka ku yiri jek camblet garsoorihii ciyaartana marka wuxuu u fahmay in la yiri goolka waa dhisalowid waa la diiday sidaasuu marka go-aan degdega qaatay xitaa review laguma sameyno hmm. lama soo celin oo horaa kubadda ay ka qaateen ay ka baasteen koox tinham marka liverpool aad u cabanaya tobabaraha erka warbaahinta lahadla yorgan calab oo dee ku tilmaamay wax musiiba ah go-aamadii meesha meesha ka dhacay cadaalad daradii dhacday inkastoo premier league inta badan ay caan ku yihiin sida la sheego eh, xirfad xumada dhanka v r ka marka la eego iyo garsoorayaasha qaar oo kubadahaas hadda human error lagu tilmaamay inay tahay maadaama isgaf uu dhacay dee isku fahmi waaye si kasta haataba ambiitinka liverpool waa soo gabagaboobay muddo kadib intaasaa u muhiima isleeyahay taageerayaasha hadaynu nahay kooxaha qaar eh, rivalriga la tartama eh, top sigiska sidaasoo kale manchester city iyadana la celin waayey oo muddo kadib laga adkaaday manchester city laga adkaaday waxay ila tahay in ayaantan aysan dhaweyn hmm. tottenham toos bara udambeysay marana mar saddex gool iyo laba gool looga badiyey ah, xil ciyaareedka hore marka waa ma dhaweyn iyana de wolfanta warars garoonka millennium looga badiyey oo runtii aadaan ugu farxsannaha guuldaradaas maasita soo gaarta hadaan taageerayaasha blue <laughs> eh, warkeena ma qarsanayn cabdirashiid eh, marka haddaan eegno sidaasoo kale united ayadana markaa de waxay noqotay jals wax ka daran ba ayadaa ka aragna jalsa intaan xoogaa la dhaleecinaya cabdirashiid eh. laakiin united waxaa muddaaba habhabtii hadda crystal palace hadday kasoo badiyeen garabo kaabka old trafford ay badiyeen maalmo saddex maalin kama soo wareegan waa kaas gool shalay volley oo khatar uu ka dheliyey ayaa saddexda dhibic looga qaatay city iyona ambitink waa laga jubiyey mm. liverpool fursad waxay haysatay xalay ah inay qaban kartay hogaanka english premier league mm. laakiin fursadda waxaa dhaafiyey redkaarka ay qaateen haddiinu eegno kooxda kubadda cagta spors waa markii ugu ay ku garaacayaan garoonka sport stadium sidoo kaleeto ninka lagu magacaabo bostoglu aad eh, iyo aad ayaa loo amaanaya tababaraha kooxda kubadda cagta spors sidoo kaleeto eh, dabcan xidigaha qadka dhexe benzuma iyo bebasar waxaa leeyahay waa xidiga inabaanan caadi ahayn qadkooda dhexe waxay muujiyeen inay markaasi dabcan aad iyo aad wanaagsanayeen xil ciyaareedkana waxaa leeyahay eh, spors meel fiican ay ka gaari karayaan markaynu eegno bostoglu xil ciyaareedkii hore ilaa ay hadda waxaa leeyahay konton iyo laba kulan ka badan Tottenham hoomkiisii ama gurigiisii ma lagu garaacin hadda liverpool ayaa soo boqotay saddex dhibcood ayuu ka qaaday markaynu eegno sidoo kaleeto tababaraha kooxda kubadda cagta liverpool yordan colob waxa uu shaaca ka qaaday in ciyaartan ay ahayd ciyaartii ugu xumay taariikhda uu arkay oo markii la eego waxa uu leeyahay yani aad iyo aad u careysan yahay ninka la yihahdo yordan eh, colob marka liverpool xaadad markaa qiimeyso inkastoo liverpool iyo spores markii la eego dabcan muddooyinkii ugu dambeysayba eh, ama kuwii labaatan kun ugu dambeeyay hal kun la garaacay kooxda kubadda cagta eh, liverpool laakiin hadda yordan colob waxaa weli moodaa inuu weli micnaha xil ciyaareedkan uu dagaalami karo maadaama laba ridkaar ay qaateen ay si dagaalameen sidoo kaleeto sporis maxaad ka dareemaysaa waa sanadkan mise leedahay sporis meel wanaagsan way ka gaari karayaan horyaalka berbeliga cabdishiid waa mahadsan tahay runtii tottenham hosbar haddaan eegno wasukoglu wuxuu soo bandhigay koox xirfadaysan oo kubadeedan weerar ay ku dhisantahay inkastoo aad xalay xoogaa dhaliila ay lahaayeen intii aan daawanan ciyaarta maadaama redkaarka ahaa kooxdu ay qaatay liverpool bilowga ciyaarta kii labaadna loogu daro ciyaartu labaatan iyo dhowr daqiiq ay ka dhimantahay mm xoogaa waxaad muddaa inaysan ciyaartu dilin natiijadeeda fursadihii helan aysan ka faa'iideysan kubaddana markay soo gaaraan eh, boxiska ama eightiinka waxaa ka maqnaa shoots inay sameeyaan wax bartilmaameeda ma jirin mm. meesha ku celcelinaayeen inkastoo un waqtigu saaciiday iyo nasiibka goolkii iska dhaliyeen banaanka lasoo dhigay matib iska dhaliyay ay saddex dhibcood ku qaateen bostikoglu wuxuu ku hogaaminaya tottenham guulo muhiima haddii ay sidan ku socotaan waxaan isleeyahay tottenham inay jambiyoonku soo aadaysa wax shakiya ma haddaysan ka dhaawacmi doon xidigaha hadda ka dhawaajiso muhiimka weerarkeeda madison iyo san iyo sidoo kale ah, xidigaha kale bas danjuma iyo xidigaha khadka dhexo runtiiba dardaray macalister iyo xidigihii kale sabosla xal liverpool lama u aragba inkastoo eradka qaraateen laakiin haddana xataa marka la eego kubadaha qaar hmm. oo laiskula imaanayo oo xidigaha face to face laiskugu imaanayo waxaad moodaa in ay aad uga fiicnaayeen xidigaha Tottenham oo dhankaas ay ku wanaagsanaayeen kubadaha boobka oo aadka loo boob hmm. marka Tottenham Champions League inay kasoo qaybgeli karta ay u egtahay Cabdirashiid haddii wax iska ka qaldamin inkastoo horyaalka aanu dhoweyn oo un hadda toddoba kulan la ciyaaray laakiin sida ay u ciyaarayaan spiritka ka muuqda isku xirnaanta iyo koglu falsafadu u ciyaara tuham kooxihii waaweyn haatan waxay u baxeenaan isleeyahay ilaa ah, saddex kooxood laba ka mid waa garaaceen arsenal xataa qalqalay garoonkooda ku geliyeen emirates mm. liverpool iyo united oo de waa isdaba dhigeen marka waxaad moodaa tunham in runtii aan la dheelsan karin oo wax ay soo wadaan sanadkan waa ka warsugi doonaa laakiin waxay u tartami karaan top fourka inay soo galaan oo ay champion league soo aadaan liverpool haddaa usoo noqda cabdulshiid jorgan club isaga laftarkiisa ma sahlana liverpool iyadoo laba reed kaar qaadatay bay tottenham ku qasbeen inay gool dhali waayaan difaacay ka xirteen waxay ku qasbeen in tottenham ay soo geli weyso eh, eh, marka cabdirashiid yorgan caleb tobraha liverpool aad u tartami karaan sanadkan waxaa ka muuqata runtii horta weerarka liverpool wax loo dhiga ma jiro premier league haddaan eegnay kooxaha waaweyn waxaad u malaysaa moo sahal hadduu broniga qabsado sahamka asiga luis dias ka dhexeeya aad markaa u wanaagsan sababto xitaa waxaa arkaysaa saalax dubroni qabsado dias isla boos qaadanaya isagoo xataa mararka qaar offsets ka fiirinaa iska ilaalinaya hadda goolka laga diiday xataa gool caadi ah inkastoo ay khaldameen laakiin haddana gool qurux badan oo ka dhaliyey kubad uu qaatay dee baas qurux badan oo moo saalax siiyey kubad sidaas oo kalea jirta uu banaanka loosoo dhigu khasaariyey oo lugta la gafay marka waxaa moodaa isfahamka liverpool weerarkeeda aad u diyaarsan runtii kooxahan khalqale ku gelin karaan premier leaga marka jorgan club wuu tartami karaa aniga saasaan qabaa xataa markii arsenal loo eego inkastoo weli horyaalka bilow yahay laakiin liverpool hadda badhigeeda marka la fiiriyo iyadoo laba reed kaar qaadatay sida haddana sbiirti ka muuqday is u ciyaareen waxaad moodaa inay sanadka eliftu shaqa ka go-an tahay inay tartan galaan ama loolan galaan oo horyaalka premier league ay ku tartamaan marka waa kaasa liverpool dhankeeda aad aad waayahay ganers ayaa kusoo gabagabeynayna ganers way badisay sidoo kale gay havertz gooshii ama goolkii ugu horreeyay uu dhaliyey eh, sanadkan ganers waxa weeyaan waa abitin waxaa leeyahay kooxaa ka dhisan sanadkan sporis iyo weliba iyo kooxda arsenal ayaa ambiitin ah sanada sanadkan waxaa weyaan eh, arsenal inkastoo arsenal kulanka soo socdo masiti ay la ciyaari doonto kulan adigu yahay aad yaad eh, waa maasan tahay cabdirashiid arsenal haddii aanu eegno arsenal shalay waqtigaa saaciday waaba kooxihii keliya waaweynaa kooxdii ka adkaatay saddexdii kooxoo kale waa laga bediyey inkastoo chelsea ay dhiman tahay mid ka midna webasoo tottenham ay ahayd marka arsenal guulay gaartay ee u qalantay oo banamouth ay afar gool iyo waxba kaga adkaadeen sidaa sheegta waaye ka havertz rigooraa xataa lagu sharfay dubruni caadi xataa muusa dhalinoo kabtain odiga waxaa moodaa inuu ku sharfay mid asaa dhaliya kalena wuxuu siiyey ka havertz si moralkiis xidiga loo dhiso mm. maadaama xidiga frustration badan uu ka qaaday dhanka miidiyaha iyo taageerayaasha arsenal aad u dhaleecanayaan arteta waxaa laleeyahay ninkan wuxuu ku arka lama yaqaan ka havertz bandhigiisa waxoogaa kumaysan qancin arsenal intii haatan uu ciyaar horyaalka bilowga mm. marka niyadda ah, loogu dhisay goolkaas ugu horreeyay haatan uu dhaliyey marka arsenal saddex dhibcood ay qaadatay weli xoogaa fursada haysataa laakiin in bitinkaas kuley inuu sii jiri karo inuusa sii jirin waxaa qiimeyn karaa saddexda kulan labada kulan soo socota maadaama kulankan haatan soo socday mancity la ciyaari doontaa sideedda bisha octoobar waa xad soo socota saan jeclahay kulanka xiga inkastoo uu soo dhexgeli doono xoogaana siinaa international break la aadi doono chelsea u bixi doonaan arsenal labadaas kulana marka arsenal lagu qiimeyn doonaa inay imbitinkeedu sii haysan karta iyo in kale laakiin bandhiga arsenal waa fiican yahay tottenham laftirkeeda saa sheegta waa idan waa imbitin mm. laakiin de weli kooxa badan u dhiban tottenham aysan ciyaarin oo london rivalry la yirahdo oo chelsea ay kamid tahay weli aysan is arag sidaasoo kale mancity iyo tottenham weli isma arag mm. marka liverpool iyo keliya iyo arsenal iyo waxis arkeen iyo sidoo kale kooxahood marka la eego mm. weli marka kooxa badan u dhiban oo muhiima ah. marka cadushiid waa maasan tahay arsenal waa adkaadeen horyaalku weli fara kama qodna faanolo hada lama degdegi karo weli toddoba kulan baa la ciyaaray xataa shan iyo toban kulan lama gaarin laakiin waxaad moodaa in wado fiican ee arsenal markaa ay ku socoto marka la eego haatan natiijooyinka shalay ay gaareen aad iyo aad waa eh, waa mahadsan tahay cabdicasiis siciid baared waa kaga mahad celinayaa guud ahaana barnaamijka intan ayaa kusoo gabagabeynayaa oo la kulanta